agsan oo dadka la kala canaanto taasaa sax ah waalxaakimu ninka xaakimka qaadiga ah yuqadiru maa tastaxiquhu min alwaci cinda tanaasuc ayib haddii markaa isku dhac yimaado oo ninkii xaaska isqaban waayen oo gogasha laisku fahmi waayo dhib soo baxo markaasuu qaadi soo dhexgalhaya oo qoondaynhaya waalxaakimu yuqadiru maa tastaxiquhu min alwaci cinda tanaasuc markay isku murmaan oo isku dhacaan oo ismaan dhaafaan yuu ninka qaadiga ah ayuu soo dhexgalaya sida cumar oo inaga soo maray gabar baa u timid ninkeeda ka dacwoonaysa waxay tiri cumarow ninkii qabaa nin qiimo badan wey habeenkao dhanna waa tukadaa maalinkana waa somaa nin aada u khayr badan wey markaas iska xishooda wixii dambe inay ku darto kacab bnu suwaar nin la ohan jiray msuwaar ibnu kacab oo la fadhiyo nin qiimo badan baa markay gabadha dhaqaaqday yo wuxuu yihi cumaro gabadha waa kuu dacwootay nin ka dhici gabadh nin ka dhicibu nin ka qabo wuxuu yihi maxay say u dacwootay cumar muusan fahmin xuri gabadha waa kuu dacwootay ninka gooshiisa ka dacwoonaysa habeenkiina wuu tukadaa maalinkiina wuu sooman yahay ayada marka isma hayaan soo celiba gabadha u yeedh gabadha waa la soo celiyo aduun baa xukumi buui xukun waa yahay adaabaa fahmay anugu ma fahmin buui ballamka ilahi niam adiga inuusan qaadi ka noqoynin ba xukun garta garta waan xukumi buui waxaan ku xukumahayaa saddex habeenna ha iska tukado saddex maalmoodna ha iska soomo habeenka afraadna gabadha jamcaha oga dhigo muxuu ihi tanaaba haadihi acjam min alulaa bu fahamkii horeed fahamtay qadiyadda xukunkan dambeed qaadabaa ka daran bui daliil baan kaa rabaa haddii kale bakoorada ku taqaano cumar ushiis baa taalla meesha wuxuu ihi waxaa weeyaan ilaahay subxaana wata ninka ragga afar dumar u fasaxay afar dumar markaad qabto islaanta islaan kasta waxaad ka maqlaanaysaa saddex habeen habeenka afraadna iyadaa loo jimceeya saddex ilaahay siiyey waxaan ka soo qaaday bnu saddex naagood oo kala qabo oo tukan hayo oo soomayo salaadahay habeenka afraadna xaqay lahayd weeye marka ka soo qaad gabadha in afar dumar lala qabo saddex cibaadadiis ugo iyo soonkiisi habeenka afraad laabudda gabadha inuu barakeeyo cumar wuxuu ihi ballamkiila saad sheegtay qaadi buu ka dhigay qaadigii basre haystay buu casilay ninkii basre jooga baa casilan yahay bur adaa qaadi ka soco farashkan qaado faras buu siiyey shacabbu ku daray qaadi ka noqo bur nin waloo cumar xil u haya hadduu helo asagoo xilkii si fiican u haya nin ka qiimo badan wuu casili jiray wuxuuna ka baqi jiray inay khayaano ku noqoto cinda allahi subxaanahu wa tacaala isagoo helaya ninkan qaadiga ama muftiga ama amiirka ama waaliga nin ka qiimo badan isagoo helay inuu ninkaa xilka sii hayo kaana yaraa anahu kishan wa khiyaanatan lilmuslimiin innagana iyadoo cad banaanka taalla baynu indhaha saxaabinayna aduakaas markuu marka nisaaca dhaco unbuu qaadigu soo dhexgeli goobjoog waxaana haweeney ka qaadi la keenay siddeetan iyo shantii taqriiban meelahaas <clears throat> xarunta booliska iyo qaadi isku qoofalan bay islaan usoo dacwootay annagoo xeraan ka qayb gallay dhegaystayaasha gabadha waxay ka dacwoonaysay ninkii gogoshiisa waa nin galmo badan qaadigu wuxuu xukumay marka shan iyo toban habeenkii marka hore soddon buu ahaa ninkan ma xamili kara tiri afar caruur aan u hayaa naftu ii keenay qaado ha laga qabto garta waa cuslaatay ninkan in la yaqaanu aha macruuf ah annagu wixi baan maqle haddaan soo yacni xer mugta dhalinyaro meesha baa nimid qaadigii baa go-aamiyey shan iyo toban in looga dhigo laba bil kadib ay haddana garta soo noqotay gabadhoo dacwoonaysa na sidee waxay tiri waxba maadan qabanin ninkii waa ka daray shan iyo toban markuu qaato iyo dhihii shantaydi shan iyo tobankayga haben dambe idaymi shan iyo tobankayga habeen dambe idaymi marka dayn dayn soddonka way un taagan tahay tiri qaaliyo waagi dambeey isku cadiyaban bay igu dambeysay mar la furay miya laisku daayay waroobahay marka dayn dhammaan waayo niman u xoog badan baa jiro haddee mogtahay kamaa yuqadiru kamaa yuqadiru alxaakim xaakim suu u qadarahaya maa yastaxiqu huwa asagu wuxuu mudan hayena qaadigu waa qadarahaya haddii marka tanacud u yimaado wa kamaa yuqadiru nafaqa wa mahr almithl sida nafaqada u qadaro u garaamaadka bu ka dhigaya iyo qiimo go-an iyo biil go-an buu ka dhigaya iyo mehru mithlka laisku lasku khilaafo wakiila alqowlayni fii madhabi axmeda wakayrihi labada qowlen soo marayba in la yidhahdo waxay u noqonaysaa muxuu ahaayey yatauhaa fii kulli arbacati ashhuri mara iyo wux macruufka iyo curfiga loo ceyay dhaqanka islaamka labada qowlba waa jiraan wahaaniga qowlka dambe ee dhammaan nafaqaadkii iyo dhaqankii dumarka iyo galmadii iyo gogoshii kulli u celiyey curfiga u celiyey ayaa ashbahu bilkitaabi wasunnati walusuul sax wey wa maslaxati alkhalqi iyo unka maslaxadiisa walaa tuqdaa xaajatu nnaasi wayazuulu dararu ilaa bihi bu walaa tuqdaa xaajatu dadka baahidooda laguma awdo wayazuulu adararu ilaa bihi ilaa muxuu ahaye bilusuuli wa bihada alqowli aladi huwa ashbahu bilkitabi wasunna wa ama xaqu rajuli calayha dhibka jira iyo isku dhaca iyo dadka baahidooda in wixii curfiga loo celiyo iyo dhaqanka muslimiinta ayaa kaga fiican in wixii biil go-an laga dhigo meel lagu qoro ayb qaadigu wuxuu soo tadarugi karaa marka dhib soo baxo isfahmi waayan ayagu marka ayadaa qasab wa amaa xaqu rajuli calayha ninku xaqu ayada kuleeya gabadha zawjada ah faqad rawaa muslimu fi saxiixi ana nabi sal slam qaala fii khudbatihi khubatu xaj lwadaac weeye itaquu llaha fi nnisaa dumarka ilaahay kaga cabsada fa inahuna dumarku cawaanin yani asiiraad weye alcaani huwa alasiir iyadna caaniya la odhanaya cawaani waa jamcu caaniya wahiy alasiira cindakum agtiina cawaanin bay ku yihiin yan dumar waa waa maxaabiis gacantaaday ku jirtaa milkigaada ku jirtaa cismadaada ku jirtaa haweeney xor oo aliiqa ah ma aha wainakum idin wa anakum idinkuna akhadtumuuhuna gabdha waxaad ku soo qaadateen ood ku mulkideen bimacnaa ku guursateen biamaanat illahi ilaahay xilkiisii amaanadiis bimacnaa alla idinku amaanaystay waa amiin ninka zawjka ah iyadana muxuu ahaayey waa ma'muunatun calaa zawjiha marka tasaruf wanaagsan baa lagaa raba wasaxadatun waxaad ku banaysateen furuujahuna bikalimati lahi bisharci illah walakum waxaa idin ahaaday allaa yuuiina inaysan joojino aysan ku istaajinin furaashakum gogashiina iyo sariirtiinna aysan keenin axadan takrahuuna ruuxaad kohanaysaan ood dhibsanaysaan fain facalna dalika hadday amar diida sameeyaan cisyaan fadribuhuna darban hayra mubarixin garaaca garaacaan laf iyo lud midna jabinaynin walahunna calaykum ayaguna waxaa u ahaaday idinku leeyihiin risquhunna iyo wa kiswatuhuna bilmacruuf biil wanaagsan iyo muxuu ahay marasho wanaagsan axaadiis kale cadaysayo nabigu wuxuu ku caddeeyey markaad adugu aad arad baxdaad arad bixin waxaad cuntaad siin markaad baahatay kula baahan waa saas wey laakiin ma aha adugu inaad bariis iyo baaste iyo waslaad iyo hilib karsan iyo falfal iyo muxuu ahay umid umati iyo muxuu aha leesa isla dhacdo ayadna ogaali iyo muxuu ahay bariis boosho iyo iyo ciir iyo geley cagaarto ee ku dhammaata ma ah taas waa dulmi wey sharcina ma aha taas xaqdaro wey saa darteed marka sayidku arijaalu waa qawaamuuna cala nisaa waa qawaam marka ilah wuxuu ka cabiray ninka zawjka inuu sayid yahay wa alfayaa sayidaha ladalbaab hadda waxaa la yidhi cawaanin asiiraad idan gacanta sare waa ruux muslima oo hoos kugu hoos nool oo adu aad mas-uul ka tahay si wanaagsan inaad u dhaqanta lagaa rabaa <clears throat> wa sal ly slam maa min imra'atin yadcuu zawjuha ilaa firaashihi ma jirto haweenay ninkeeda ugu yeedhay gogashiisa oo fata'baa calayhi diida isoo ku gacansaydhaysa ilaa haddii la helahaweynayda caasiyadda ah kaana aladii fi samaa allah cirka jira oo uunkiisa ka sarreeya saakhitan calayha allah u caroonhaya xataa tusbax ilaa waagu u baryo akhrajaahu fi saxiixayn wa qaal low kuntu aamiran axada bisujuudi la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haweeney haween haweeney dumarka dumarka yurub joogee soomaaliyeed iyo kuwa galbeedkaba su-aalo badan bay xadiidkan ka keenaan ninku haweenaydiisa isagoo u baahan hadduu u yeedho oy diido ilahay baa u cadhoon baa leey malaagtan lacnada xadiid kale ilah waa u ka baryo ama xataa tatuuba watarjica ilaa zawjiha ayadoo ninkeeda u baahan hadday tira warwaanku rabaayo waa ku sida u yidhahdo yeeli mahayo oo isduduubo oo dhabarka duwo haddii asagu maxaa loo cadhoon hayaa malaaig ma lacnadaysaa ka jawaaba haddii idinkaa idinka rabaayo hawsha hol idintaa la wey su-aal weliba ka adag bay haweeney qaab u dhigtay waa dhaweyd markaas sheekhu nimaad markuu soo shaqo tagay uu soo rawaxay gurigii biyo u kullayso u qabaystay oo markuubaad saliid marisay ood wah u duugtay iyo boqnaha markuu muxuu ahay nastay oo godladay dhabarka kuu dugay ka waran bay tiri garteed idinki intaal barri adin ka sugahaya wa qaala low <clears throat> kuntu aamiran axada bisujuud ruux haddaan fari lahaa sujuud la amartu lmarata an tasjuda lizawjiha haweeneydaan fara ninka in u sujuudo yani xuquuq badan ayuu ninku kuleeyahay xaaskiisa iyadna ay ku leedahay marka in la kala dadaala la doonahayo aan laisku xadgudbin warawaa axmedu wabnu maajah can cabdillahi bni abi awfa qaala qadima mucaad bnu jabal ashaama mucaad baa shaam tegey isagoo markaas waali ah oo muxuu ahay daaci ah fara'a nasaara nasaaro arkay tasjudu libataariqatiha iyadoo usujuudaysa sujuudaysa muxuu ahaayey bataariqadeed bariiqada waa nimankan jamcu bitriiq waa ninkaas muxuu ahay sargaalka ah ee mas-uulka waa asaaqifatiha asaaqifaduna jamcu usquf waa ninka wadaadka ah sheekha diineed wey fa ra'aa fii nafsi wuxuu ku arkay ana rasuul alla sal ly slam axaqa ama axaqu rasuulka inuu ka mudan yahay an yucadama rasuulka ilahi baa ka mudan in la weyneeyo weliba riwaayo kale axmedin waxay ahayd wuu weydiiyey markaasay dheheen ambiyadii reer banu israa'iil yaa markaanu salaamayna aan u sujuudi jiray hadalkoodiiba u qaatay run yahay kunaa nuxayi muxuu ahay wanusalim alambiyaa bani israaiil bisujuud bay dheen taxiyatu sujuud ba layaha ayib falamaa qadima go-aankaasu qaatay marka wuxuu yihi meesha nabiga ku aragto u sujuud kuwan sakaraadkaba sujuudahaye nabi maxamed maxamed moodaaba isu yidhi falamaa qadima qaala yaa rasuul allah ra nasaara tasjudu libataariqatiha wa asaaqifatiha nasaara u sujuudaysa mas-uuliintooda iyo culmadoodaan arkay fa ra fii nafsii nafteyda waxaan is idhi ana anaka axaqu adaa ka mudan an tucadama in lagu weyneeyo lagu sujuudo faqaal wuu sameeyey weliba xadiidkan qayb ka maqan wuu sameeyey wuu dhacay nabiga marka qabto waa ku sidee maxay ta waxaanad samaysay nabi alla waa sidaa mar danba ha baa u noqon hawshaas ma banaano khalqi looma sujuudi karo tawiilkaada tawiil socna maa lagu i gorge low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan axad farayo inuu axad kale u sujuudo tacdiiman waxtiraaman watabjiila haweenayda ayaan fari lahaa ninkeeda inay u sujuuddo walaa tuaddi lmar'atu xaqa allaahi haweeneydu ma gudato xaqa ilaahay kullahu dhammaantii xataa tuaddiya xaqa zawjiha kullah ilaa xaqa ninkeeda gudato <clears throat> walow sa'alahaa nafsaha nafteeda hadduu weydiisto yidhahda waa ku rabaa iimo calaa dahri qatabin iyadoo saaran gaadiid la acdatu iyaahu waa inay siisaa laga rabaa waajib ku ah qatabkaas gaadiid ba sida oo kooraha loo jeeda iyo kabaalaha awrta marka la qolyo waxay dhaheen miya qatabku waa haweenka carbeed markay dhali waayaan wax lagu fadhiisan jiray lagu ruxi jiray way say dhalmada usoo dhawaato tuulooyinka ma ogta haweenka markay dhali waayaan baabuur baabuur qabaha la saara mararka qaarkood baabuur qabaha baa lagu caynhaya lagu fiijin markay ruxanto ilmaha iman haya kafkuba iman haya waa soo dhacahaya walina ratibay saaraan ileto saasuu yidhah waa taqaanaa maanta xagga uda kululahayaa sidii ciirtiiba kululahay kadibna banaanku imanaya wa hada muttafaqun caleyh bayna alfuqahaa waagaasay roonayd hadda waagaa uun haweenkii marna riti la saaranhay marna qabaa lagu caydhanhay marna uun ilaahay hawshiisa maamulinahay bay fiicnayd hadda tii ictiraaba bir hala saar waan qal abresin ruux jiraaxa lagaba bixi maayo haweeney toban dhashay sagaal dhashay arka lagu ilmaa lagu soo qalay ma naqaana xanuunkan meeshuu ka jiray iyo muxuu ahay ma nimankana dadka midi raacinhaya dhakhaatiirta ah oo xogoo shilimaha lacagtay doonhayaan mise wax dhaba ah hawshaas la yaab wey sheekh la yaab wey haweenka xaamilaadka markay saa uur qaadaanba ha loo badiyo timirta iyo caanaha timirtan fiican ha iska isticmaaleen way u sahlanta yidhahan wadaadada dhakhaatiirta aad bay u ammaanaan qolyahan dibal acshaabka aad bay u fiican tahay wa hada mutafaqu calayhi bayna alfuqahaai ana lahu an yastamtica minha biha mataa shaaa maa lam yadura biha hawshaan dambe waa muttafaqun calayhi in gabadhu uu xaq ku oo galmo uu kuleeyahay oo aysan diidayn haddaan dhib jirin muran ma laha buri sheekhu waxaa u banaan ninku an yastamtica biha gabadha inuu markaasi ula dhaqmaado oo ula aqalgalo muxuu ahay markaasi u galmoodo mataa shaa xilligu doona maa lam yadura hadduusan dhibin bihaa gabadha yani ma aha sidii ninkii haddaan ka sheekeynaynay soddon shan iyo toban shan iyo tobanka daymi hadee waa dhamaatay aw yashqalha ama ka shuqlinin can fardin farad faradki ilahay baatu ka shuqlinhayaba oo ninka islaanta lugta usan fooda u qaadayn ayb fa calayha an tumakina markaas waxaa waajib ku awayo ah inay isu dhiibto ninka ay daacad u noqoto ama hadduu farad ka mashquulinhayo ama waaji ama uu dhibahayo hadii waxaa wey markaa meesha qaadibaa iman hayo qaadibaa soo geli wakadalika sidoo kale laa takhruju min manzilihi ilaa biidni guriga ka bixi mayso idankiisa mooyeen xukumkan dumarka somaa lagu kari waa ilaa man raxima rabuha mooyeene waa ku dhiban yihiin aw idni shaaric ama shaarica idankiisa mooyeen fainahaa caaniyatun cindahu walcaani lasiiru caaniya bimacnaa waa cismadiisa ku jirtaa nin kale ixtiraami idan bay ka sugaysaa marka ma banaana inay guriga ka baxdo inuu fasaxaa mooyee ay xaaje laazima soo qabanayso ama sharciga idankiisa ay ku baxdo kale matalan mooyee yacni salaadaha jamaacado kale way aaday kartaa sharciga idankaa siiyey nabigaana diiday oo yidhi yaan loo diidin waa idan shaaric wixii intaa ka soo hadhay waxaa waa inay ninka idan qaadato wayanbagii lahu asagana waxaa u haboon haddii gabadhi lagu cadaadiyey oo sharcigu la hadlay adugu inaad noqoto doqon faras looga dega ha noqonin wayanbagii lahu waxaa u haboon ida istadanatu markay idan weydiisa an takhruja ila sala an laa hadday tiraado salaadaan soo tukanay inuusan udiidan baa la rabaa idaa lam yakun fiihi mafsada haddaysan dhib jirin tuugaaba badan oo dadka dumar kabsado joogo waa xilli cabsiyeed iska joog buu odhan karaa markaasoo kale qaala nabi sal l slam laa tamnacu imaa allahi masaajid allahi wabuyuutahun wabuyuutuhuna khayru lahuna dumarka ilaahay bimacnaa addoommaha ilahay dumarka ah yaan loo diidin masaajida ilahay kusoo tukadaan iyadoo sidaata ta haddana guryahooda u khayr badan xagga salaada iyo tukadkaba wakadalika waxaa kaloo haboon sidoo kale laa yamnacuha u diidi maayo ciyaadata mardaa ahliha wa tacziyatahum sidoo kale dadka qaraabada xanuunsaday ee ahalkeeda aabaheeda iyo hooyadeeda iyo walaalkee haday xanuunsadeen inay soo booqato ha u diidi ayb waa dhaweyd baa haweenay ii timid wuxuu yihi ninkay karinka dad ka degto aabaha naftu day qadqaadi karto oo dhaqaaqdoodu furan tahay tu alifku degan yahay duqii dhalay iyadna meelahan inta udhaxaysa siriska iyo tad street bay degan tahay marka wuxuu ihi haddaad kadinka aabbaha iska da naftu hadday qabato haddaad soo booqatood kadinka ka baxdo furan dalaaqa diyaar wey maxaa wadaad u sameeya reerkaada dhaqaanid maxaan dhahaynaa reerkaada dhaqo carruurtana hafurin ninkaana asaga dembigiisii akhara qaadahaye faraha ka qaad duqana telefoon u dir telefoon ku salaan ahay ya maxaa tirisha da wuu noqda isagu lakin iyadu maysan goyni waa wax duruuf baa keentay ninkeedina waa rabtaa carruurteeda waa rabtaa ninkana furtaan ba loo taagan yahay kedeed wey maxaa la samayn had bal isagana wadaadaha usoo dir baa wadaadaha usoo dir hawaaniyeeni anda reerkaada iska dumin maxaan dhahnaa iyo inay u tacsiyeyso intuba inuu diida ma aha waa doqonnimo taas abtiyaasha iyo sudaga iyo reerka iyo qaraabada caruurta dhashay inaad tiraada lama soo booqan karo xaggeed ku socotaa hadi dadka noocaas marka hore baa laga fiirsado gabadha marka lagaa guursanaya ka fiirso qoyska guursanaya duntooda iyo maydhaxdooda iyo dhaqankooda iska hobso dii kale waxaaso kale hadhow soo booday baktigaaso kalea soo bixi marka aada iskaga ilaali marka horeba wahal lahu xaqun fii badaniha min alkhidma waxaa kaloo laga niqaashay xaq ma ku leeyahay ninku haweeneyda jirhkeeda inay u adeegto ah inay u adeegto raashinka kariso dharka dhaqdo oo sarifta u hagaajiso howlahaas ma ku leeyahay mise jaariyadba soo karaysan gabadhan way cilaamo lagu hays saaran galmoon bay diyaar u tahay iyo muxuu ahaay in iyada la habeeyo oo ugaasad weeye mil mxuu ahaye alfurush aw mithla alfarshi waalkansi waatabki goosha inay gugasho matalan waalkansi guriga inay xaaqda matalan watabki raashin karinti wanaxwu dalik waxay dumar qaban jireen way oo dhan khilaaf baa ka taga ma lagu leh mise maya ikhtalafa alfuqahau fiihi waa isku magan dhaafeen fuqahadu faqiila waxaa le yajibu calayha wixii muxuu ahay guriga ah ishisa ay qaban karto o dhanba waa saaran yahay waa lagu leeyahay waqiila laa yajib qil waxaa leeyahy maya gabadhaani waxaan galma ka ahayn kuma lihid iyo inaad xilliga u baahday diyaar noqoto caanaha naaskeeda ku jira inay kaa iibsato ilmaha tan nuujin maayo ama halkaa soo dhig muxuu ahay halkii nuugmaba boqol doolar xaq bay u leedahay iyo qoraac iyo guri iyo waxaasoo dhanba samayn mayso iyadu way cilaaman waa un diyaar markaad soo gasho inay kuxumbaa sariirta ku saartan bay xaqoyaad bas wixii kale adaa qabsan haya adaa raashin karsan haya ama jaariyaad iyo muxuu ahaay kabarwaad u raasaraysa qolya halkaas maro qolya waxadhan waa waajib lagu leeyahay ayib waqiila waxaa la yidhi yajibu alkhafiifu minhu khidmada yar ee aan dhib badna inay qaban karto gabadhana fara murux aan ku ridig oo ciddihi aan bixinaynin oo gacanteeda qarfaan iyo jirif aan ka dhigaynin hawlahaasay aad ku leedahay kaladii iqtadaahu lcurfu wuxuu curfigu keeno kale ma wahuwa yakhtalifu biikhtilaafi caadati nnaas sheekhu waa iskaga hawsha waa ka gaabsaday wuxuuna rajaxay laakiin hadda meesha muusan rajaxin aqwaashani fii kitaabihi majmuc alfatawa mujaladka soddon iyo afraad sabxada sagaashanaad wuxuu rajaxaa qowlka odhanaya yajib calayha khidmada waa lagu leeyahy gabadha wuxuu curfiga islaamka uu keenayo waa lagu leeyahay baa sawaab ah qowlkana waa daciif buu leeyahay wuxuuna laakiin sheekhu odhanayaa isla sabxadaasi waxaa laazim in la kala qaado azawja albadawiya walqarawiya midda xooga badana qawiyada ta daciifada ah isku mid ma ah yani haweeney kasta curfiga iyo dhaqanka iyo gobolkay joogtay ku dhaqan tahay wixii dumarka muslimaadka meesha jooga ku dhaqmaana xaqi lagu leeyahay lagu leeyahay khidmaduna waajib ay ku tahay waana wixii xaqi lagu lahaaw xaqi lagu lahaabuu ka mid yahay yuu majmuuc lfatawa sheekhu ku rajaxaa laakiin inay masalo jirto tahay iska ogow un faslun wa ama alxukmu fi lamwaali amwaasha asagu xugun ku yimi intaa wuxuu ahaa xuquuqda kalena soo maray caraadi iyo cirdiga iyo zawjiye xuquuqda kale ama amwaashiibaa inoo hadhay wa ama alxukmu fi lamwaali fayajibu alxukmu bayna annaasi fiiha bilcadl wixii xoolay hanti ah ummadda isku qabsata ama ay ka dhexaysahay si cadli ah in lagu maamulaa waajibaysa kamaa amara allahu warasuuluh siduu rasuulkiisii allaba ay fareen mila qasmi almawaariidi dhaxalkoo kale matan in la qaybiyo bayna alwarasa loo qaybiyo calaa maa jaa bihi alkitaabu wasunna sida sunnadii kitaabka ay ku yimaadeen in loo qaybiyo dhaxalka qaala nebi sal ly slam ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqah nabigu wuxuu nin waliba xaqiisu ilaahay siiye mana halmaamin walaa wasiyata liwaariin nin waarisana dhaxal ma laha maxaa yeele dhaxal baa alla siiyey waaris maxaa dardaaran ma laha wasiya ma laha wasiyada dadka ajaanibta ah en waxba kaa dhaxlaynin ayaa la siiya ama adiga dhaxlaha ah xaqu rabbi kusiya sugaysa ama markaa casaba noq ama farad noqe walama dakara allahu alfaraa'ida ilaahay markuu faraa'ida ka sheekeeyey kaararka wax lagu dhaxlo uu ka sheekeeyey faraaida cumuudi nasab aan ujeedaa min alusuuli walfuruuc cumuud nasab nasabka laba tiir buu leeyahy tiir xagga hooyada ah iyo tiir xagga aabbaha ah weyaad cumudna saasa la yihahdaa oo min alusuuli waalidiinti ah iyo walfuruuci warasada la dhalay ah iyo faraaid alatraaf xawaashida kaararkoodii ah <clears throat> marka atraaftu marka waxay noqon hayaan haddii walaalaha laga bilaabo walaalaha iyo zawjaadka iyo halkaas wey xawaashi wey atraaf baa la min azawjayn iyo walkalaala zawjaynka iyo wixii lamida kalaada dadka ninkaan farac ka tegin waaris ah iyo asal waaris aan ka tegin ee marka ay dhexlahayaan waladaa um iyo dad kale ay dhexlahayaan qaala subxaana wa tacaala intu yani marka aayaat mawarid laga soo sheegay kadib wuxuu ku gunaanaday yuusiikum iyo walaku markay dhammaadeen tilka xuduud intaa la soo sheegay waa ilahay seerihiisa xuduudiisa wey waman yutic illaha warasuulahu yudkhilu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha ilahay rasuulkiisa ninka aeeca fi lxuduud ku adeeca fi lwaajibaat wa lmuxaramaat jannaad buu alla gelinhayaa hoosteeda ay webiyaal qulqulhayaan khayr badan waadna ku waaraysa wadalika alfawz alcadiim waman yacsi illah warasuulah ilaahay rasuulkiisa nin ku caasiya fi lmawaariidi wagayriha wayatacadda xuduudaha ilahay xuduudsa tallaabo gudbaseeraha iyo maxaarimta jeedha yudkhilu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiin aayaadkii khawaarij iyo muctila daliishadaan buu kamid yahay aayadahan aayadda dambe waliba uma yacsi illah warasulah la idlaaqaa la yidhi kullu cisyaan wuxuu keenahayaa weeye alkhuluud fi naar wayatacada xuduudahu tacadigii marka khuruuj min almilla keenahayay iyo kaan keenaba waa ku jiraa bay yidhahdeen yudkhiluhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin marka waxaa la waa waciid kullu waciidun shuruud buu leeyahay ayb khaalidan fiiha waxaan leenahay waa alkhuluud alabadi ma ahe waa alkhuluud bimacna almuktu awiil ayb waxaa loo jeedaa hadduu ruuxuusan ka toobadkeenin waxaa loo jeedaa tacadigii ahaa ee istixlaalka ahaa ee kufriga ahaa nusuus badan bay ku qaydeen jumhuur ahli asalaf asalix waana saas wey khawaarijtu waxba meesha kuma hayn iyo mucsilaba fa yumnacu waxaa loo diidaya almariidu ninka mariidkaa xanuunsan waxaa loo diidi an yakhusa bacda alwarata warasada barkeed inuu ku gooni yeelo bicatiyatin aw wasiya mamnuuc wey markuu dhiman hayo uu sii socdo haa ninka ii fiicnaa ii roonaa hebel ahaa ma ahaa geela konton laga siiyo wixii soo hana dhaxalku wax ka leehay abadan laga dhegeysan maayo sidai odayga soomaalida markuu dhiman haya bui hala iqaada labiiyo toban wiilo dhali baa iqaada xambaara kadibna wix kala dhaxla laga dhegaysan maayaa ti ninkan ku qanuuftay isaga u taalaay laakin waxaa way dhaxalku wiilashu waa wadaagahaya bicatiyatin aw wasiya aw yaxtaalu cala alama inuu uxeeladaysto inuu uxeeladaysto inaan reer iyo qaraabo koru xoola siin qaraabadii wallahi wuxuu dh wiilka hebel ah xoolahaas qayb ku celiya xagga ka soo wareejiya la la yeeli maayo hadda aw yashhadu ama inay ka markhaati kacaan calaa iqraarin laga dhegaysan maayo mareedka calaa iqraarin qiritaan qad luqinuhu loo caramariyey aw carafu ama ay garteenba butlaan inuu baail yahay waxaan jirin xoolihii raa inuu ku ciyaaro dhaafiyo toban malyan dayn shaloo kale marka aba wax deyna ml maya daraad wax deyna ma jirtaa bal qor may wa lagu leeyahy toban shilin buu hebel ugu leeyahay ha layga siiyo maanta kale xubilah hebel baa toban malyan ugu leh hebelku rabaaba inuu ku lugeeyo hadda kahor baan ka dayn qaatay kan ka sameeyey kan ka sameeyey waxaynu ogyihin warkaa inuu baail yahay ama duqa xishood ay ka xishoon hayaan baa yay iska aahay waa saas waa xanuunsan yahay aahay warka war soconhay ma ah walidaalika saa darteed buu sheekhu tuwaradu الnisaau wasigaar dumarka iyo kuwa yararba waa la dhexalsiin oo waalidiintood iyo muwaradkooda waxay ka dhexlahayaan warkii carbeed ee jaahiliga ahaa nimaan guluf iyo gaashaan midna aan qaadi karin waxba ma dhexlahayo haweenka iyo caruurta iyo waxba la dhexalsiin maayo bikhilaafi maa kasoo duwan sharciga islaamku waa hawsha waa ka duwan yahay oo caruurta iyo haweenka wax loo badiyay mararka qaarkoodba oo casaba waa qadaba mararka qaarkood bikhilaafi maa kaana caleyhi ahlujaahiliya ahlujaahiliyada waxay ahaayeen maxay ahaayeen in nin gaashaanqaada oo dagaalgeli kara ummadda difaaci kara oo sharaf iyo magac iyo nallaba keeni kara unba wax la siin jiray laakiin haweenkii carruurta yarka waxba lama siin jirin wamaa qad caada ileyhi waxay u noqdeen ka duwan buuhi khilaafsan kaiiru min alcaraab in badan oo remiiga muslimiinta dhaqankii jaahiliya u noqdeen buuhi sheekhu waa runtii soomaali waa ogtihiin intay haween wax dhaxal waa yar tahay aad ba u yartahay nin yidhahdaa gabadh dhul ma dhaxasho oo gobollahan hiiraan ka jirta niman yidhahda dhul iska badaaya xataa xoolo nool iyo guri iyo neef adhi a ah, iyo ceesan dhaxli mayso oo soomaali galbeed ku badan oo aad ugu badan intaan ka warqabo yani dhaqamaha waa jiraan dumar nin wax siiyaa waa yaryahay yahay qolyahan reer koonfureed ba xoogow ku dhaama reer galbeedka iyo reer mudugga iyo maaqaan iyo muxuu ahayey aad bay ugu liitaan xataa waxaa loo arkaya somalia galbeed o kale gabadho hadday dhaxal aabaheed usoo istaagto inay wiciltaa la aaminhaya waa wicil baa loodhan tan maba dhalin ba hebel bihiisiba ma aha xoolihii raaya wiilashu ku guursan lahaayeen ama ay ayyaad ku bixin lahaayeen bay leeda wax laga siiyo ree hebel carruurtooda bay rabaan hadda ina aabaheedka xoolihiis ka biisho imaanka alle kaa qaad wicil wey ha la soo baaro horgur bay ahayd waaba la gelahayaaba malageed baa galay ayib waxay qaadatay iska badaya marka inay wax soo celisay bay noqonaysaaba wayusawa wayna banaysan istaxallu dalik wayna og yihiin sharciya inaysan banaanayn haaulaai kafaratu murtaduun ya sheekh ah. ah. kuwa iyadu lahayd ee shaqaysatay nasal allah asalaam wayusawa waxaa la simi buu sheekhu yidhi xagga dhaxalka iyo xoolo qaybinta bayna man sawa allahu tacaala baynahu wa bayna waladi alxurati walama cidduu alla sime waa la simi la kala qaadi maayo gabadha xuradaa wiilkay dhashay iyo adoontu suriyada kay kuu dhashay waa isku dhiig waa isku dhaqan waa isku muxuu ahay dhaxal weeye waqad tanaazaca asaxaaba gabadha xal male soomaali galbeed waa taqaana dhaqankeeda weliba qolyahan absamaha kusii liita ogaadeenka weliba kusii liita aad bay ugu liitaan goobjoog anigu waxaan ahaa nin ka dhintay sagaal duma gabdhood laba boqol iyo kontonaadoo geela iyo ari shan boqol ka badan buu ka dhintay waxan lagama siin adeerkood baa intuu ka yimid meel fog oo dhowr boqol kaxaystawaa ka bari ool kaxaysta wiil buu soo kaxay gir isagu dhalay buu soo kaxaystay labadii boqol iyo kontonkii dhowr haloodoo kici waayey mid jajabnayd iyo mid dhaqaaqi weyd buu meesha kaga tegay wixii ka dhaqaaqi dhan ku kaxaysta iyagoo yuusaya sagaal dumar ayo hooyadood ayib dulmiga ka dhacay kamid tahay adduunka waa un noocaas qoli ayagu jira waxaa dhul haduuba yahay dhul gabar ma dhaxashaba hanti hadduu ka dhinta dhul ah ama beer ah ama guryo ah shuqul kuma laha iyagana waa ugaas baa xukumay niman baa maalba iga sheekeeyey waxaa le saas ugaaska aniga baa xukumaa hawsha ayada oo muxuu u xukumay ree hebel baan dagaalami jiro colaad baan noo dhexaysay qabaailka aan nagu xeeran marka gabadho markay aabbaheed dhul ka dhaxasho qabiil kaley guursan dhulkii wiilasheedii baa dhaxli saa darteed nimankii colkaa shisheeyaha waa guri saa ku yeelanba waa laisbaro kicin bay dheheen waa ah, gurinhayaa marka haweenku waxay soo dhaweynhayaan nimankaan colka ahayn ee mxuua ah cadowga ahaa marka go-aan wuxuu gaaray ninkii ahaa boqor hebel ugaas hebel inaan gabadh ree hebel aysan wax dhula dhexli karin xoolo nool ha ha kaxaysato waa qaanuun min qawaaniin aljaahiliya afa xukma aljaahiliyati yabquun ninka muslimkii hawshaa feermeeya ama ku dhawaaqay ee ku raaca ninkii sameynaa waa gaal ee yidhi gabadh ma dhexli karso ninkii asagu inuu xaaraan yaha ku raacana waa in aactumuuhum inakum lamushrikuun wey itakaduu axbaarahum warahbaanahum arbaaban min duuni masaa'ilka waxaynu kusoo sharxnay kutubtii sagaalkeeda caqiidada dib ha lagu noqdo hadda siyasad ku jirnay waqad tanaazaca asaxaabatu man bacdahum saxaabadu waxay ku murmeen isku maandhaafeen iyo dadka ka dambeeyeyba fii bacdi masaa'il faraa'idi masaa'ilka dhaxalka qaybo ka mida ah, kaljaddi maca alikhwa awow iyo walaal hadday kulmaan awow waxaynu ka soqayna walaal baynu ka soqo la qaybsan dayib waxuu la dhaxli mise awogu waa kalabya wuu xijaalahaya walaalaha masale khilaaf dheer weeye walmusharaka masaajid loo yaqaane walada um iyo ikhwa liabi lm um wax lagu dhexlsiinhayay iyo walcumariyatayn wagayri dalik masaa'ilka noocaasa ijtihaad saxaaba uu ka fura ayaa jira ayib wixii ijtihaada intaad fiiriso baa madhabka kula xoog baad adugu maraysaa ayib lixka wixii mansuusoo nasa lama khilaafi karo xataa qaadigu hadduu khilaafo waa la burinhaya qadaau lqaadi laa yunqadu waa marka masaladu masale ijtihaadiya ama masألة mansuuصة aw iجmaaciya ida khalafa alqaadi اجtihaadan nuqida اجtihaaduhu waa la burinhaya hadduu mufti fatwoodo waa la burin hadduu xaakim xukm waa la xukuma weyaan wakadalika alcilmu biاlcadli fi اlmucaamalaati miyaad iga maqan tihiin mise waad la socotaan wakadalika alcilmu bilcadli fi lmucaamalaat ogaanshaha la ogaada cadliga garsoorka mucaamalaadka min albiyaacaati waxyaabaha la iibiyo iyo walijaaraati waxyaabaha la kireeyo wlwakaalaati waxyaba lasu wakaasho wlmushaarakaat waxyaabaha la wadaago wlhibaati waxyaabaa la siiye la bixiyo wlwuquuf xoolaha waqafkaiyo khayriga islaamiga wlwasaaya dardaaramada wanaxwi dalika iyo wixii lamid oo dhanba min almucaamalaati dhaqamada almutacaliqati ku xidhan bilcuquudi wlqubud cuquudda iyo wax qibdoodka ku xidhan faina alcadla fiiha huwa qiwaam alcaalamiin wuxuu leeya sheekhu mucaamala usoo amwaashi waan ka baxnay qayb amwaashi dhaxal ku saabsanayd khulaasar buu sheekhu ka bixiyey kutubulfaraid baad ugu laaban raxbiyada qac ka sii raaidka akhri kugu filan kan yarga uu saabuna qoray kugu filan ayb bidaayaadka markaad ujeedo hadda wuxuu gelahayaa mucaamalaadka qism aliqtisaad markaynu gelayno alwaajib fiiha alcadlu wey mucaamalaadkii qismiga dhaqaalaha iyo muxuu ahaay wixii ku saabsan ruuxa muslimkaa iyo xaakimka iyo qaadiga iyo dowladda waxaa laga rabaa inay cadli ku dhaqaaqaan kuna dhaqmaan haddaba cadligii maxaa lagu ogaanhayaa <clears throat> waa kana sheekh uu ku sheegay faina alcadla cadligu bul fiiha fi lmucaamalaati huwa qiwaamu lcaalamiin uunko dhan wuxuu ku taagan yahay wey bini aadamka oo dhan ba wuxuu ku taagan yahay waalcaalamu maase wallahi ayib qaala fircawnu wamaa rabu lcaalamiin malaa'igta iyo insi iyo jin o dhan baa soo gelahaya wax kastoo ilahay ka soo haray ayib laa taslixu dunya waalaakhiratu ila bihi ila bilcadl waxaan cadli iyo garsoor iyo daacadnimo iyo dhexdhexaad aan ka ahayn adduunka ku socon maayo fa alcadli fiiha cadliga fi lmucaamalaat waliqtisaad ma huwa daahirun cadli muuqdaa iska yaa ka mid ah yacrifu kullu axadin bicaqlihi ruux kastoo muslim oo garaad le ilahay garasho siiyey waa garan karaa meeshu cadliga ku jiro masailka qaarkood waa daahira wey maala wa huwa min almacruufi aladi qaala allahu tacaala cadliguna waa macruufka ilahay uu amray ummaddana u jideeyey yoamruhum bilmacruuf muwaasafaadka iyo sifaatka nebi maxamed waxaa ka mid ah inuu macruufka baro wa huwa alcadl wa minhu alcadl iska dhawaayahay ka wujuubi tasliimi thamani cala almushtari inay waajib tahay matalan in lacagta la bixiyo mushtari u bixiyo baayici mushtari waxbay kala gateen badeecadii baan dhiibay mushtari baa lacagta isku dhejiyey waa waajib in laga qaado leanna cadligaa sida ah ho iyo ho baan isku ogeyn badeecadii waata waa diyaar lacagtayda isi hadi maxaa heshataa ayib wa tasliimi almabiici cala albaayic lacagtii baad qaadaatay adoo adoo baayic aha hashii baad dhiibi weyday baabuurkii baad bixin laadahay gurigii lagaa absiday dhiibi maysid hantidii lagaa gatay ku dhegan tahay maxaad ugu dhegan tahay ad lacagta qaadataybe wa taxriimi tadfiifi والموازين walmawaasiin iyo inay xaaraam tahay aalatu beega iyo miisaamada in la nusqaamiyo oo la dhimo oo la waxaa jira koobad intay tumaan salkeeda jugeeyaan salkay jugeynhayaan salkanay god ka dhigi gudahay markaasoo yuucmaysa koobadii halkaasi bay joogtaaba wax yar bay qaadi markaad sii jeedsato xagga kugu miisa hayaan salkeeda dambe oo lagugu miisa shuluq adu agga fiirinay shan xabaa kugu tegay soo saas oo shuqlshuqdaas waa soo jeesatay waa lagu bedelhayaa waxaan xusaa suuqaha soomaaliya suuq ka mid a nin xunoo waagi dambe si xun loo dilay oo eh, waagi laisku dhacay la dagaalamhay meel ku baxay yaa muxuu ahaa masagadu beegi jiray iyo badarkii wax nocaas ka shaqaysan jiray marka macaws buu qabaa markay dumar u yimaadaan maradu faydahaya bahalkiiba halkan yaallo soo bixinhaya gabadhi raashinka doonaysa wix ma fiirin karta ninkii cawriisa banaanka taalla adeero mare isku duuna ma dhihi karto ka xishood intay indha haysatay saa leedahay buu toban kaba bood daba salka ah ogu marin hayaa hadhow jawaankay qaada xooga kuma jiraba lacagta buu ka tirsanhaya meel xun buu ku baxay ayib qaabo badan bay marka u xeelaedaystaan oo dadka loo <laughs> muxuu ahay loo baabi'iyaa wa wujuubi sidqi walbayaan waxa cawriisu banaanka udhigahaya hadda waa muxuu ahay kooba masaga ah weeyaan oo koobo badan ah dadku waa dhib badan yihiin inay marka tadfiifu lkeyli wlmiisaan uu xaaraam yahay ruux kastoo muslima oo diin la garanayo caqli ilahay siiyey yo xadgudub ay tahay wa wujuubi sidqi walbayaan inay runtu waajib tahay iyo wax la caddeeyo waa la garan gaal iyo muslima runtu inay fiican tahay oo ay beenta ceebaysan tahay oo waxa la caddeeyo oo wanaagsan yahay oo wax la qariya usan fiicnayn way ogyihiin xalaal iftiin baa la qashaabay ku leeyihi soomaliya ogyihiin qoli haddaad habeen hilib shiilhayo oo dareen baa gelay reerkaas wareebel caawa ma maxaa jira wuxuu hadduu xalaal yahay casar dheer ba laska gawrici lahaa oo harag laga bixin laha oo la karsan lahaa xalaal iftiin baa la qashaa wey laakiin inta badan xaaraantai neefka lasoo boli neefka lasoo xadayba habeenkii la usduugaa oo intii wixiis la qabo wax lagu ridaa god lagu gurahaya aroortii afka laga tartamayaaba ma jirto laf baa la arki maayo waaga ka baryahay neefki tagba calol buu galay wa taxriimi alkadibi walkhiyaanata walgish inay beentu xaaraam tahay iyo khiyaanadu iyo dhagartu muran ma laha waxaa kaloo la garan karaa oo cadli iska daahira wa ana jazaa alqard amaahda abaalgudkeedu ninbaa wax ku amaahiyey ku daymiyey dayn ba ku siiyey alwafaau walxamd oofin inaad dayntii bixiso si fiican u bixiso hadhowna aad mahadnaqdo baaraka allahu fii ahlika wa maalika aad tiraahdo inamaa jazaau salafi alxamdu walwafa nabi maxamed baa intuu saxaabi ansaari dayn ka qaatay buu dayntii siiyey si fiican u siiyey markuu nabigu siinhaya nabigaa duceeyey baaraka allahu fii maalika wa fii ahlik inamaa jazaau salafi alwafaau walxamd daynta iyo amaahda aad qaadato markaad soo celinayso abaalkeedu waa in si fiican ood u bixiso xaggana aada mahadnaqdo ayb ka soomaaliga diintood markuu kaa qadanayo uu baryootami wixii axaadiida uu yaqaanay iyo wixii aayada u yaqaano meesha keenhaya iyo wix mahmaha iyo wanaag uu yaqaano o dhanba meesha keenhaya uuna kaa qaadan hadhow markuu dayn baxahayo inaad qaan ka qaadan ood aabihii dishay mooyeen moodi maysid ooba dagaalamahayaaba soonku salaamayni oo aan kula hadlayni oo dagaalamay yuu wax bixinhayaa lama baana wax asaga aduguna diinta si fiican u bixi oo aduguna ninkii muslima ku yimaado wax siin kartay waxaa weyaan si bal dayntuu nabigu waa ammaanay sal slam wuxuu laba goor ninka deyn bixiya wuxuu la ajriya nin sadaqaysta xoolaha iyada ah konton kun baad nin daynsiisa uu soo celiyey konton kale ku celisay oo nin kala siisay oy soo celiyeen waxay la ajir tahay adoo markaasi konton kun la baxay oo sadaqaystay ayib marka fadli ajir baad ka helaysaaba wa minha cadliga waxaa ka mid a ah fi huwa khafiy wax qarsoon la dareemi karin ka eh, khafiyun cala alcuquul cuquusha wuu ka qarsoomahayaa caqligu bani aadam xuduud buu leyahy waxna wuu garan karaa waxna wuu ku wareeri ayb xataa jaaءat bihi sharaa'ic ilahi sharaacidu la timid cadligu ay caddaysay wa shariicatuna ahla اlislaam iyo shareecadanada ay caddaysay haddaan nahay dadka muslimiinta ah faina jumhuura maa nahaa canhu kitaaba wasunna waxa kitaabka iyo sunnada badankood badankii ay reebeen oo min almucaamalaati beeciya iyo dhaqamo kala iyo mucaamalaad adduunye ah tacuudu waxay u noqonaysaa waxa la diidoo dhanba ilaa taxqiiqi اlcadli cadliga oo la hirgeliyo in la fadhiisiiyo sinaanta iyo cadaaladda ayib iyo xadgudub la-aanta iyo wanahyi can اظulmi diqihi wa jullihi waxay u laabanaysaa dhamiica wuxuu sharcigu diido o dhan waxaa la xarimay mar shayga daatadiisa xaaraan ah marna wuxuu u laabanayaa kishi iyo khayaana ku jirta mar dulmi baa ku jira mar shaygu mafsado uu leeyahay baa ku jirta mar wuxuu keenayaa isku dhacya tashaaxun iyo taqaaطuc intaasoo dhib ah wixii ku jira in buu sharcigu diidahaya ee ma aha wax wanaagsan ilahay ma reebo mana diido iyo wanahyi iska reebid can dulmi la iska reebay diqi dulmiga kiisa yar iyo jullihi kiisa weyn mila akli اlmaali bilbaili sida matalan in xoole bilaasha la cuno aladi xaramahu اlqur'an wadakara jinsahu jinsigana uu sheegay aklu amwal nas waa shay caam ah bacdu eh, amhaalna waa laga sheegay amhilana waa laga sheegay alriba wlmaysr wadakara jinsahu ay wadakara riba wlmaysr oo min jinsi akli amwaal bilbail ah alribaa ribada iyo walmaysir kulli waxay isgaahayaan aklu amwaal naasi bilbail bay ka tirsan yihiin wa mil anwaaci riba bacdu nus waxay qorayaan anwaaci zina iyo walmaysir alatii nahaa canhu nabi sal ly slam mila bayc algharar qayba wax ayagu maxaa jira yani hishi iyo khayaana ku jirta baabu riba aw baabu lmaysir bayna hoosgalhayaan wa mila anwaaci riba walmaysir alatii nahaa canhu nabiy sal sl mila bayc algharar beyca kadada ah waa ma majuul caaqiba waa shaydan ka warqan wuxuu yahay ayib bayc اlgarar wanahaa can bayc اlgarar wa can bayc اlxasan taxdiidka abi hurayra fi sax muslim wa bayci xabali lxabala midda uurka ku jirta markay hana qaaday taaba gashay dhasho ilmahay dhali doontaan kaa iibiya maxay tahay labadaa qaab bay samayn jireen inay dhahaan nirigtan maxashan ilmahay riman tahay markuu dhasho oo qaalintaas intay hana qaado ay markaasi rinto oo idna dhasho nirigtay dhali doontaan kaa iibiya lacagta soo hormari gubadkaan gubi doona way ahad waxay kaloo samayn jireen ayaday madal ka dhigan jireen hasha ilmahay uurka ku sido xilliguu taaba gaale asagu uur muxuu ahaay rime u dhalo baan daynta kusiin hayaa ma qurbac buu noqon doonaa ma hawsh hash miyo qorjamayn doontaa muxuu ahaay dhicin doontaa miyuu dhiman doonaa neefku ruwaaba warba looma hayo waa majhuul wey dhaqamaha way yaqaaneen wa baycu tayri fi lhawaa'i shimirtaa duulaysaan kaagiyaa tiri madaa iskale ayib ama qoolideed waa lahayd wey way dulshay waxaa tiri qoolidaasi qayb fiican weeye la yaqaano qoliyo kale soo daftaa kanay samaysaa ay quruxsan tahay iga iibso waxaadhi horta soo noqoto burjiga ha ku soo noqoto horta ha soo degto soo qabo markaad qabataan kaa iibin laakiin shimir duushay bilaaba iska tagtay sooba noqon weydi meesha galaydh ba oga baxiyeen mid w shimiraha layn jiray wasamaki fi lmaa iyo biyo ku jirta waan kaa iibiyey allahuma in markaas uu yahay wax maqduur caleyhi oo la qaban karo oo matalan baraag ku jira matalan oo meel ay kasii baxana ma laha haya markaad banaagta ku jiro la arkaayo biyuhuna saafi yihiin meel kale uu ka dudsanay aysan lahayn waa lagaa iibin kara markaa iyada illa waad qabsan kartaay laakiin webi rogahayo oo socda iyo laag socota iyo bad kalun ku jiraan kaa iibiy socon mayso waalbayci ilaa ajalin hayri musaman iyo in wax lagu kala iibsado muddo aan la aqoonin waxaa tir hantida waan kaa iibiyey lacagtooda waa intaas waan goormaad keenaysa xilligii alla yidhahdo xilligaha de waa yahay waa xilli i magacaabo bil labaatan beri sanad wax go-an sheeg haddii kale waa xadgudub wa bayc اmusaraati iyo neefka la gaaxshay iibkiisi waa qarar waa nooc min almaysir wey wa bayc اmudallasi ka la isku qariyey beyciisi raashinka kor aad soo maraysa inta fiican muxuu ahay khudaarta iyo raashinka qaybta quruxsan baad tirtiraysa kor baad soo saara hoosta mid muxuu ahay boloshay mid khariban mid adag mid caydhiin ah la gaadhin mid qalaftay baa ku <clears throat> waxaa kamid a ah mudallas guriga lagu rinjiyey guriga jajabay oo baabay ebarkiisa ah oo bololay oo kala yaacay baad maalinkaad keenaysa xoogo rinja ku jidaysay xaraar yabaad maranaysa maca salaama bil kadib isagoo dhan baa soo daadanaya waa mudallas maxaa muxuu ahaay dahab baa lagu maran muxuu ahay bulakati macdan baa waxa lagu maran hayaa biyo dahab waa dahabaanba lagaaga gadi waa mudallas wax kasta lagu lagu qaran baabuur sakaraad ah oo injiinkaba ka fadhiya yaa muxuu ahaay maalmo intii geris la geeya lagu yar habeenoo naqaska laga siidiyo la habeen kaasuu ku yar xiimahaya maalin kadib iska fadhiisanaya waxaasna waa saliis lama ogolo xaaraan wey waa qarar iyo ribo wey maysir wa bayci lmulaamasati isla taabashadii waxaa taabataa kaa iibsan habeen adon dheh gurigan dukaankan waxaa taabato kaa gadan yahay ayib ama meeshan gacanta geli jawaan weyn baa log gacanta geli gacantaada wax horreysa ku dhacdaa kaa iibsan ma baa kugu dhici doonta meesha ma qalin baad gacanta la heli ma fujaan jaban baad la heli war umays mulaamasu way noocyo badan tahay xadidka ibn cumar fi saxiix uu shari jiray walmunaabada wax laisu tuuray laba shay baa laisu tuurahayaa tuuritaankan isku tuuray buu beycu ku guntamhayaa wاlmuzaabana muzaabanadu waa baycu raطbi btamr aw baycu zabiib mxuu ahay bilcanabi wاlmuxaaqala muzaabada waa taqaana waa in timir lagu iibiyo e, curdan timir ingegan oo fiican curdan lagu iibiyo ama zabiib qalalan in lagu iibiyo mxuu ahay cinab qoyan wاlmuxaaqalana asalkeedu waxaa weeye in galley ama masago sabuulkeeda ku jirto qoyan badar ingegan iyo masago ingegan oo bakaar ka soo baxa ama bakaar lagu iibiyo maxaa riba ku jirta riba alfadl baa meesha soo gelaysa weeye badna muxaaqada waxaa lagu fasiraa in beer bal lagu iibiyo iyo muxuu ahaaye masago bal lagu iibshay iyo wanajsi isfalisaadi waa qara isaguna intaad wixii ku dallacdo ku dalanaadiyo yaas iyo lawada lawada yaa lagu banaynhaya markuu bahalku dhimbala noqday ee sicirkiis inti la dhaafiyo feedhaha laga raro subarkaarika uu noqday yaa lagugu sii dayn markaas yaad ku dhimanaysaa meesha wa haddii marka khayaanada u wada ninka naadinhaya muclinka ah ama ay isku ogaayeen baayiciya ninka naadiyaha ah dalaalka isku ogaayeen ayib waana inta badan waa dhacda meelaha weliba aad gobollaha wax laga naadiyo bayna ku badan inta badan wa baycu thamari qabla buduwi salaaxihi iyo in la iibiye matalan midhihii asagoon weli bislaanin salaaxiisi oon muuqanin oon daahirin beer curdana ma bi'i doontaa ma ayax baa ku fadhiisan doona ma hamadaya qaban doona lama yaqaan keligeed ma ashaamud bay noqon doontaa waxaa degdegi wagayri dalika wahya naxw min arbaciina nawc min albeyc afartan beyc oo nabigu diiday baa jirta alqaadi ibn alcarabi asagoo aad faayo afartankan inuu shar isku dayay kitaabkiisa axkaam alqur'aanka iyo kitaabkiisan alqabas fii sharxi muwaطi malik bn anas wamaa nahaa canhu waxaa ka mid wuxuu u noqonaya ilaa taxqiiq alcadli iyo wanafyi ulm wa minhu waxaa kamid a maa wuxuu sharcigu reebayo min anwaaci almushaarakaati alfaasida shirkooyinka faasidada ah een bannaanayn kalmukhaabarati sida abuurashadii mukhaabara bizarci buqcati min alardi waxaynu wax ku wada abuuranay in goob mucayana wixii ka soo gaado aad leedahay mukhaabara la diiday xaaraanta sida saxda waxaa weeye beer baad nin u beertan ka shaqee labadaa jibaal ama labadaa rubuc wixii ka soo baxaad leedahay inta kale anaa iska leh hadde waxaa laga yaabaa inta kalena inay ba'do tiisna ay baxdo waxaa kaloo suuragala ah in qaybtiisana ay bado waba kasoo bixi adna ay ku baxdo waa dulmi wey lama ogolo wixii shirkaa ah, ninka caamilka iyo saaxibulmaalku waa inay dhib iyo dheefa wadaagaan waa mudaarabadii oo kale war xoolahan kuu dhiibay ku shaqey baan adaa khabiir ah oo ganacsado ah oo maahir ah, anna waxaan ahay xoolihi baan la fadhiyaa xoolihii waa kuna ku shaqey hadhow wixii soo baxa waxaan leenahay faa'idaa qayb haddii la khasaaro anna waan khasaarna waad khasaartay haddii wax la helo kol waxaan ku heshay nabiganu leenahay saaswada ha laga dhigo beerta ka wada shaqeeya wixii ka soo baxaynu qaybsanayna kolosaan kuheshin war la garan kara wey laakiin juz mucayana iyo gabal mucayan oo dhulka ka mid ah wixii ka soo baxaad leedahay yani xaaraan wey waxaa kaloo tarkadu bannaan sida raajixa ah inaad tiraahdo beertan ka shaqee markay go-dana labaatan jawaan ama toban kintal ama jawaab baad leeda masaga ama beerta ha ka keeno ama cirkale ha ka keeno ama ha soo dayso adu jawab masagaad ka sugaysa leanna waa kiro caadi a ah taasi caamil caadi a ah tahay haddii lacag lagu siinhayna war la garta wey tala diiday almukhaabara almamnuuca sida sababto ah annaga shaafici baan ku wareeray musaarici mukhabaraan isku qasnaayo nafta nagaga baxday almuhim tala diiday weeye inaad buqca mucayana min alardi aad ruuxii ku shaqaalaysiiso labana ogola taas xaaraan wey waa dulmi waxaa lamid ah xagga mudaarabada oo maanta lagu dhaqmaa oo la sameeya waxaad dhihi hantidan baan ku shaqaynhaya bil kastaad laba boqol dolar iisoo doono xaaraan wey wax jira ma ah qolyahan somalida xoogo heshlimahayan aan ganacsan aqoonin qolyahan shirkadaha kambaniyaasha diyaaradaha iyo kuwan meelaha bunuugta ka shaqeeya iyo xawaaladaha qaybo ka kamida ah iyo nimankan suuqa toonka gala iyo waxay dhaheen maxaad haysaa labaatan kun keen labaatan kun bil kasta shan boqol lagu soo doono xaaraan wey ma banaano maxay tahay adugu may anaa aqaana xariif baan ahay sida loo shaqeeyaan aqaana faa-ida qayb baan ku siin hayaa qaybta waxba kama jiraan shantan boqol ee isbedelina maxay ahayd shantan boqol ee bil kastaba taagan maxay ahayd adduunkan kaba dhacda waxaas wax jira maaha talbiis iyo khayaano wey war hantidan waxaad ka heshaan kula ogaado intaan xisaabtanno maalinkan khasaarnaha haddii wixii ha dhimo maalinkan faa'iidnana wixii ha kordho laakiin nisba macayana maalin kasta usoo diyaargarow hada waxaa la yidhahda wax salla ma ah waa baatil xaaraan wey boqolkii konton qaado howlo mhm. kale wey amalo kale wa min dalika waxaa ka mida maa tanaazaca fiihi lmuslimuuna yani cadli iskacdoo banaanka yaalli iyo mid qarsoon baa ka mida maa tanaazaca fiihi lmuslimuun likhafaa'ihi aw ishtibaahihi masalada yaa libirsan way qarsoon tahay ama masaa'il badan baa kala jeedanaya adila kala jeedanaysa usuul baa kala jeedanaysa ijtibah baa ka dhacay waqad yaraa axaduhumaa axadu lfuqahaa fuqahada midkoodin u arkaa laga yaabaa ana alcaqda walqabda cadlun laa jawra fiih masaladan laisku khilaafay ee muslimiintu isku khilaafeen wadaadba wuxuu arki karaa inay cadaalad iyo garsoor batoondhib aysan le masaladan bannaan tahay laa jawra fii xadgudub aan lahayn fayakunu saxiixan wain kaana alaakharu shaykhi kalena wuxuu arki karaa yadunnu wuxuu maya anahu mushtamilun calaa jawrin yakunu bihi faasidan yani masaa'ilka khilaafiga ama ijtihaadiga buu sheku ka hadlayaa maxaa khilaafka keenay liana alcadla fiihi qad ikhtafaa ama masaladii manaadkeediba ishtabaha limuxuua adilla oo usuul kala jeedanaysa awgeed wqad qaala lahu tacaala marka khilaaf yimaado marjiciya la rabaa haddi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطicu rasuula wa uli lmri minkum uli waa culummada iyo walaada weeye labadaasa uli amri loo yaqaanaayo haddaad mxu ilaahay adeecala iyo rasuulka iyo inta talada haysay mas-uuliinta ah fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allah ayagii wulaadda ahaa iyo uli amrigii culammada ahaa iyo shacabkii iyo dhalinyaradii iyo raacyada iskhilaafaan almarjiciyatu maxaa weeyaan ahlkitaab wasunna abadan marjiciyadu culamada ma aha mas-uuliyiinta xukaamtana ma aha cinda alikhtilaaf almarjac waa kitaabkii sunnada nin walba fahamku alla ka siiyay buu la soo shirtagahaya culamada ha loo noqdo meel kuma hayna annaga cinda alikhtilaaf waxaa marjiciya culama ah anu ma soo helin daahirka aayadda markay fasireen fuqada waxay leeyiin xataa mufasiriintu fain tanaasactum antum wa uli lamri ila waxa laga hadlay hadalku wuxuu soo dhacahayay adiicu llah wa aطicu rasuul ulil amri minkum fain tanaazactum antum iyo rasuulka miya rasuulka asagaa marjaca salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxa laga hadlay waa idinkii wulaatlamriga wey ayib iyo ruux kastoo muslima iyo labadood hadday isqabtaan nin iyo xaaskii hadday isqabtaan ayi khilaaf waxaan u kitaab wa sunna kitaabkan kaa aqaana inaad aqaanta caddee farda la haya maogtahay maaa laskugu faanshaaba la yidhi bananka soo dhig inaad kitaabka iga taqaanay ee sunada ood iga xoog badan tahay daliil kada cadis waa ku raacahayaaye laakiin marka hore waxaan iska bagaadsan aniga halla raaco anaa marjaca hay-atu kibaar alculamaa sheeka berley baa taa la yidhahdaa masaakiinta lagu siraa ayib la imaana waxaad haysaa wixii keena ummaddii ha dhegaysato daalib mubtadia iyo mid muntahiya iyo mid mutawasi baa la fahmaya hunaaka daraja bayna alijtihaad almutlaq wa bayna taqliid almaxd darajulitibac baa la yihahdaa ninka xoogu ajnuga laqbayso u baxay waraqaadkana jacbursaday indhaha yar kala qaaday ficilka faacil kala garanhaya hadalka meeshu udhic waa fahmi karaa warka caddeen sheek ma mujtahid baa tahay ma ihi muqalid dhaba waaweyn baa tahay ma ihi maxaa tahay nin wax fahmi karo indhahu dilaaceen baanahay indhihi baan boqsaday xoogow dhaqaaja hawsha baashu moogtahay lama khalda hawsha lama wareeriyo qaabka xisaabta udhigi baan kula fahmaya laakiin iwad hawsha iyadoo adkaata anaaba iska isdhiibi doonaba masaailkan anigu aana ka gacantugleenka anaa ku hogaansami oo midya maasha kudhi lakin intaan raamayo waan rabanhaya ayb caamadaaba la yidhi ma caamada muslimiintu eh, culum waxay idhahdeen laha alamru bilmacruf anahyi cala lmunkar masaailka caankaa way iyaga ka hadlahaya oo ummadda nahyinhaya oo oo amrahaya oo garaacahaya oo xisbay u istaagahayaan caamadu fi lmasaa'il الظaahira almaclum min addiini bdaruura fi ma cilmuhu mxuu ahay eh, annaasu tay waxaan leenahay fima yastabiqu naasu cilma waxaan leenahay wax dadko dhan bay u taallaa masaa'ilka daqiiqae mujtahid u baahan waxaa weeye bannaanka so aduu mujtahid baa tahay labtiga maasan kula xisabtami masalada daqiiqa waxaa tihi anay anay ii taallaa aduu mujtahid baa tahay caddayso warkaa kitaabna ka qormadana ku ogaato ama waynu kala tabar badannahay mo waxasu dhaanne xoogo baan isdheerrahaye warka hore u soco bimacnaa marjiciyadu ilahay wuxuu ummad ku badbadiya ah, ka mid tahay ruux bini aadama laguma xidhin bacda rasul sal l slam wax marjac laga dhigay bacda muxamadin oon kitaabka ilahay ka ahayn ma jiro waa badbaadi iyo samatabax ilahay ummadda siiyo wey haddii la odhan lahaa wadaadaha loo noqdo ama cuqaasha ha loo noqdo ama odayhebel ha loo noqdo waa dhammaan lahaydba ayb faruduuhu u celiyaa l fi ayi shay wuxuu doona ha noqdo fi dunya wa fi siyaasa wa fi diin wa fi lmucaamalaat wa fi mxuu ahay almasaa'il eh, alkubra wadaqiiqa kulligeed kitaabka loo celi ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri dalika khayru waxsanu wal aslu fi hada soo gaabi qaaciduu kurshiinaya sheekhu fi lmucaamalaat alaslu fi lmucaamalaat waxaa weeye anahu laa yuxaramu dadka laga xarimi maayo cala annaasi fi lmucaamalaati mucaamalaadka alatii yaxtaajuuna ilahay u baahan yihiin ilaa maa dala alkitaabu wasunatu calaa taxriimih oo anagii soo maray alaslu fi alcaadaati walmucaamalaati wa alxilu wasixa alxilu wasaxa weye ayib wasixatu idan wax kastoo mucaamalaada ama dhaqaale ku saabsan ama caadaat nnaas waxaan leenahay asal waxaa inuu bannaan xaggana u wa minha shuruud ninkuu yidhahdo waxan waa xaaraan man xaramani baad leedahay haati daliil almuxarim markan cibaadada marin waxaan leenahay alaslu fiiha almancu wataxriimu watawaqufu nin kastoo cibaadada ku dhaqaaqa waxaan leenahay man amaraka bi man sharaca hada farqi baa udhexeeya marna adigaa muaalab bidaliil ah marna adiga waxaa noqonaya muaaliban bidaliil calaa liman xarama dalika ayb kamaa laa yushracu saan loo jeedaynin lahum lilmuslimiin min alcibaadaati alowdhawaadka iyo cibaadaadka alati yataqarabuna biha il allahi ila ma dala kitaabu aw sunatu calaa sharcihi fari wey farqa udhexeeya almucaamalaat wacaadaat nnaas waxaa asala inay banaan tahay xalaalla tahay asaxaysana ninkii diida daliil baa laga rabaa hadduu ku adugu daliil baneeya ken keriy uf ku dheh daliil baneeya ken keriy uf dheh anu asal baan taaganahay wuxuu waa mucaamalaad waa masale iqtisaadiya masale tijaaro wey waa masale caadaad dhaqan wey adaa lagaa rabaa inaad kan daliil xarimo diida adaa lagaa rabaa aniga inaad weydiisay daro wey adugu daliilku ku baneekaan daliil lagama rabe wixi harima lagaa rabaa anuu asal baan taaganaya somaliya waxay tidahdaa nin fadhiya lama lagdo maxaa yeele mogta meeshu buu joogaay nin fadhiya lama lagdo ninka taagan baa la tuuraa ma nin asagu fadhi maxaa la lagdaa anugu waan fadhiya waxaan fadhiyaa way asalkii baan taagan adugu wixii xarimay keed hadday cibaada tahay waxaan leenahay yaa ku baneeyey yaa ii diiday hadduu la kiri yaa ii diiday maxaa ii diiday waxaan leenahay maxaa idima meeshu yaa kuu baneeyaa taalla leanna waa cibaado man amaraka yaa ku faray qul allaahu adina lakum baa le am allahi taftaruun masaliicda marka la marahayo ma ilaahay baa idiin fasaxay wooye oo hawshan sameeyey mise muftariin baa tihin ma ilaahay baa idin amray marka la qabso wallahu amarnaa bihaa bay la waidaa facaluu faaxishatan e qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul in allaha laa yamuru bilfaxshaa ataquuluna cala allahi maa laa taclamuun idan waxaa weeye masalatu lcibaadaat asalkeedu man axdatha fii amrina hada maa laysa min fawa rad waxaad taagnaanaysaa yaa kuu fasaxay yaa kuu baneeyey yaa ku amray yaa jideeyey yaa ii diiday hadduu sidii suufigu doqonka raa dharbaaxi karin kariif kudhe id diinu diinku waxaa maa sharacahu allahu walxaraamu xaraamu maa xarama diinkoo cibaadaadku sheekh ujeedaa waa maa sharac wuxuu rabbi jideeyo weeye waalxaraamu maa xaramahu allah xaaraamtu wuxuu ilaahay xarimay weeye ee wuxuu baneeyey bese ma aha wuxuu banasin ku baneeye maaha xataa wixii ilaahay ka aamusay ee marxalatu lcafi wasukuu taagan waa banaan yahay bikhilaafi aladiina damahum allahu tacaala kuwa rabbi caaya kasa duwan diinkooda iyo dhaqankooda xaydu xaramuu min duuni illahi maa lam yuxarimhu alla sokaday waxay xarimeen wuxuusan rabbi xarimin ayb lanna waa tashric moogta maslatu taxliil wataxriim wa tashric masale adag wey aada iskaga ilaali wa ashrakuu billahi ilahi waa ugu sharigeen maa lam yunazil bihi sulطaana wa sharacuu waxay jideeyeen min addiini maa lam yadan billah am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiin min aaacaat walcibaadaat wey ama mucaamalaatku huwa aladii khalaqa lakum maa fi lard jamiica wa sakra lakum maa fi samawati ard wamaa fi lard idan hawshoo dhahkaas ku abad alxalaalu ma axalahu llahu fi kitaab walxaraamu ma xarama fi kitaabi wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa canh hawshu wamaa kaana rabuka nasiya waqad fasla lakum maa xarama calaykum aw maa xurima ayb idan qawaacid bay leedahay masaladii marka mucaamalaadka iyo caadaadka iyo cibaadadka dad ku sida qolyo wareersan meeshan aday ku taalla allahuma wafiqna lian najcala alxalaala maa xalaltah walxaraama maa xaramtah wddiin maa sharactah waa duca weeye fasalkaas wixii ka dambaynays waa inay u oon kala tegi doono wa waliyi lamri baa ana ii bilaabatay idinku waxay idin bilowdaan filahaya wa laa hina liwaliy amr baa idin bilaabatay susaa ma aniga haddee waxaa meesha iigu jirtaa saddex waraaqood lix beej baa iigu jira meeshan oo idinka maqan mhm. wa calaa waliyi اlamri ninka talada muslimiinta haya waxaa saaran an yataqadama inuu wareegto soo saaro binahyi can ilmucaamalaati siyasad baa la galay ninka imaamka ama jamaacada ama guddoomiyaha degmee meel jooga waxaa laga rabaa inuu wareegto hadday idaacadaha la haystaa maogtahay ashe axmed diidaab wuxuu aad uga xanuunsaday markay idacduhu adduunka yimaadeen hadduu nabigu joogi lahaa bu aricad heli lahaa adduunka dhan bu sacad la hadli lahaa alaa min rajulin hal min rajulin yaxmiluni ilaa qawmihi faina qurayshan qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbi markuu nabigu mawaasimta ka lahaa xadiidka abu daawud iyo qeyrkiis xasanka ah saxiixa ah nin muxuu ahaa i magan gelinhayo o iqaadi maleedihiin oo ugaasa oo malaaqa oo waro beeldaajiya oo tulki ii qaadi maxaa yeele quraysh waxay ii diideen kalaamkii ilaahay inaan ummadda gaadhsiiyo ashacra waxay tihi kalaam ilahay maha wuxuu nabigu ummadda gaadhsiiy waa hadalkiisii ama jibriil warkiisii wey waxau nabigu leeyay fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliqa kalaama rabbii ashaacira iyo sufi waxay yidhaahdeen ma aha alfaada nabiga ummad baan gaadhsiinhayaa nuxurkay xambaarsantahe macnaha ah unba alla leeyahay mooyeen alfaada ah ama nabiga cabiro oo dejiyey ama muxuuaha jibriil baa dejiyey ama hawadaasa laga helo iyadoo duulaysa yani wareer soo maaha de wareeg cadays iyo diin la-aan soo maaha marka waxa laga ninka weliga amriga inuu wareegto soo saaro bayaan cad waxaa ma banaano culammadii fadhiisiiyo bayaanaad la akhriyo idaacada la haysta ummadda la hadlo maantooda boqor baa boodayy mid baa kala tuuray iyo mid baa meel ka degay iyo mid baa loo damaashaaday iyo meel baa biyo lagu shubay iyo mid baa badbooday ummadyaa lagu lugeynin waxaa way ummadda diinta loo sharxa wey iyo wacuqubati faaciliha mil mitla alghashi mitla alghishi iyo in la ciqaabaa waajibka ah waliy amrigu inuu ciqaabo ganaxo u garaaco ninka sameeya mucaamalaadka xaaraamta sida qishiga oo kale faqad rawaa muslim fi saxiix can abi hurayra can abi tacala canhu ana rasul lahi mara calaa subrati طacaam nabigu wuxuu soo maray karoor raashin oo meel la alkudoo la tuuray faadkhala yadahu fiiha gacantiibu nabigu geliyey fanaalad asaabi riwaayo kale jibriil baa u sheegay nabigoo meesha maraya baa jibriil wuxuu ku yii nabi maxamed raashinkan kugu aadan bal gacanta geli nabigu daf buu siiyey raashin o dhan wuu dhaafay kanuu maagay leanna waa loo sheegay sir baa la siiyey gacanta nabigu waxay gaadhay balalan qoyaan bay taabato hoosta jira fa qaala nabigu wuxuu ihi maa haada yaa saaxiba acaam war ninkan raashinka iibinayo waxaan maxaa qoyaankani aan gaadhay qaala asaabathu samaa yaa rasuul allah nabi allow roob baa ku daayay bu roob baa ku daayay hawlihii cigaalshaada miya daru quruntay ba ugu daayay ceelshaada ba intuu cabso isku xaaray baa la isqooyay isagoo marka qoyan oo shuban iyo muxuu ahaay buu gurigu soo galay islaanta waa ku sideen maxaa kugu dhacay daruuq quruntay baa igu da'day buuri daruuq quruntay oo iyada dhanba mxuu ahay shuban ah baa igu da'day almuhim asaabat samaa qaala afalaa jacaltahu fawqa acaami xataa yaraahu nnaas u haddaad run sheegayso maxaad inta qoyan banaanka usoo dhi weyday korka u keeni weyday say dadku arkaan oo ninki markaa ku qancaan kaaga iibso ninkan iskaga tago man asha falaysa minii wa fii riwaaya man ashana falaysa mina walishu ha lagu sharo ishu maxaa tahay dhagar iyo khayaano ismun jaamicun likulli man adhara waa magac uruuriyay soo hoosgalahayaan nin waliba oo muujiya min almabiici khilaafa baini nin waliba oo badeecada waxaysan ka dhiga waa aashi hishi buuna ku dhacay waxaa soo geli qolyaha adeecadaha intay tagaan waxayeysiiya meel yaroo moola la furahaya meel yaroo subermarket la furi dukaan baa la furi maqaaxi baa la furi malcabad yar baa la furi qolyaha ulqiya meel yar furanhaya nin walba meeshuu geynhaya waxbaa laga sii dayn markaad dhegeysato ma orada waa ku qaban mesha ka gaadhaa markaad tagto oo wax iska caadiya wax dhib wax isbedelay ma jiraan badeecada in la bumbuuniyo loo bumbuuniyo sixadka xadka gudub ah waxayn lagu sheego qishi wey mana bana in laga shaqaysto xayaysiinta noocaas lagama shaqaysan karo idaacaduna lacag kama qaadan karto ninka saaxiiba dukaankana ma